المصطفى صلى الله عليه وسلم في جلسته التاسعة في ليلة الثالث من شهر صفر من عام 1437 للهجرة ضمن دروس سلسلة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير مجلس كان ومجلسكي سقالات أما سقالات وينفليا majaalista kitaabka labaad ee barnaamijka mutuunta xadiidka nabiga sala allahu calayh waalihi wasalam waafaqsanna saddexda bishi safar kun afar boqol soddon iyo toddobada sunnada sanadka hijrada nabigeena sala allahu calayh waalihi wasalam cashirka caaw wuxuu ka bilaabanaya xadiidka boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaala abu hurayra qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصغون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله عز وجل بكرة وعشيا عن أبي هريرة وحالوي رضي الله تعالى عنه قال وحير أبو هريرة قال رسول الله رسولك وحير صلى الله عليه awalu zumratin kooxtan u horeysa oo taliju gelaysa aljannata jannada alla gelayso suuratuhum suuradooda iyo muuqaalkooda wuxuu la too yahay calaa suurati alqamari dayaxa ama bisha suuradeedoo kale ayuu la too yahay oo leylata albadri afar iyo tobanaadka joogta ayuu la mid yahay weeyaan saasuu nabigeen sal allahu aleyh waali wasalam quruxda iyo iftiinka ay leeyihiin weeyaan laa yabsuquuna ma candhuuf tufaan candhuuf kuma lahan fiiha jannada gudaheeda candhuuf muxuu ahay kama soo baxda walaa yamtakhituuna diif ama siin kama soo baxa walaa yataqawatuuna saxaro kama imaado aaniyatuhum waalasha ay wax ku cunaan fiiha jannada dhexdeeda waadahabu dahab weeyaan waalasha ay wax ku cunaan waa dahab wa amshaatuhum shallooyinka ay ku shallaystaanna min adahabi dahab i walfidati ayay ka samaysan yihiin weeyaan wamajaamiruhum unsigoodana aluluwatu waa cudulhindiga geedka cudulhindiga layidhao aadku carafta badan weyaan warashxuhum dhididka ka imaanaan almisku waa miski weyaan walikulli waaxidin mid la arko minhum raggaas jannada gali ka mid ah wuxuu leeyahay zawjataani laba xaas ayuu leeyahay weyaan oo yuraa la arkaa muqu suuqihimaa gomadooda ama lugtooda dhuuxiisa la arkaa weyaan min waraai laxmi hilibka ka soka ayaa laga arkayaa gadaashiisa laga arkaya weyaan min alxusni min ajli اlxusni qurax awgeed ayaysaa u yihiin weyaan laa اkhtilaafa baynahum isma khilaafayaan walaa tabaaquba isama caroonayaan oo waxaa weeyaan masayr iyo buuq iyo ma jiraayo weyaan quluubuhum quluubtoodana qalbu rajuli qalbun waaxidun waa hal qalbi weyaan hal dhan bay u joodaan weyaan yusabbixuuna way u tasbiixsanayaan oo subxaana ayay wadayaan allaha alla weynay bukratan aroorti iyo iyo wacashiyan galabtiba weyaan nabigana sal allahu caleyh waali wasalam jannadiiuu ka sheekaynaya dadka u horeeya geli doona iftiinka iyo quruxda ay qabaan habeenka afariy tobanaadka bisha say u nuurta oon muxuu ahaa daruuri waxba aynaga qarinaynin saasay u nuuraan wejiyaalku saasay u ifaayaan weyaan quruxdaas qabaan iyo iftiinkaas lagama yaabo inay candhuuf ka soo baxda lagama yaabo diif ama siin inuu ka soo baxa lagama yaabo inay muxuu ahay saxaroodaan saasuu nabigeen sal allahu aleh ali waslm waalashaya waxay ku cunayaan saxanaha iyo waxawa galaasyaha iyo qaadooyinka ay wax ku cunayaanna waxay la tootaa waxaa waa dahab shanlooyinkoodana waxaa weyaan waa fida iyo dahab weyaan unsiga ay ku unsadaan waa shay layaa ulwa ulwada waxaa wey waa cudulhindiga geedka hindiga cudulhindiga geedka loo yaqaano aadku carabta badan weyaan dhanka markay noqoto dhidadka iyo waxyaabahana waa miski sida miskiga oo kale weyaan nin kasta oo raggaas jannada qeybta ayada gashay hore ka mid ah wuxuu leeyay laba xaas macnaheeda maahan toddobaatankii la sheegay iyo ka badanka la sheegay inaynan olin maahan laakiin labada ayaga ay leeyihiin ayaa laba ka duwan kuwa kale ah weyaan oo quruxdaas iyo waxaa weye muuqaalkaas wanaagga badan aada rabbi subxaana wa tacala ku manaystay wuxuuna rabbi nabigeena sheegay sal allahu alay waali wasalam khilaaf iyo maskala masayr iyo baabkaas inuusan olin oo hadalkooda dhanba uu yahay ilahay subxana wa tacala in loo tasbiixsada aroortii galabtiba xadiidka boqol todobaatan iyo saddexaad can anas bin maalikin radi allahu tacala canhu can nabiyi nabigu wuxuu ka wariyay anas bin maalik qaala wuxuu yihi nabigeena sala allahu alayh waali wasalam ina fi ljannati jannada alla waxaa ku sugan la shajaratan geed baa ku sugan weeyaan yasiiru uu socona alraakibu qofka muxuu aha socda qofka saaran wax qofka alraakibu qofku wax saaran fii dilihaa harkeeda uu soconaa miata caamin boqol sano uu soconaa weyaan laa yaqacuhaa boqolkaas sanan uusan ka baxaynin saasuu nabigeenle sal allahu aleyh waalihi wasalam waa bishaaraadka iyo runtii mubashiraadka aadku tiro badan ood rabbigan subxaana wa tacala qofka muminka ah jannada uu diyaariyey xadiidka afar iyo toddobaatanaad xadiidka boqol afar iyo toddobaatanaad can raafic bni khadiijin radia allahu tacala canhu samica wuu maqlay raafic annabiya nabigan ayuu ka maqlay tamca waa la kordhabayaa weyaan tii hore oo kale ma qaal oo kale ma samica maxaa loo kordhabayaa annabiya maxaa loo leeyahay ya nacam mafcuul bihi samica wuxuu ka maqlay annabiya nabiga ayuu ka maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu nabigeen ola alxumaa qannada min fawri jahannama jahannama hurkeeda ayuu ka ahaaday min fawri jahannama jahannama huritaankeeda ayuu ka ahaaday abriduuha qaboojiya cankum ku dara weyaan ragga qaar fa abriduuha base oo qoran cankum ku daro faabriduuha ku qaboojiya cankum xaggiina iskaga qaboojiya bilmaai biyo iskaga qaboojiya qofka haddii marba aad qannado in muxuu aha la qaboojiyo oo biyo looga qabeeyo biyo lagu duuga waxaa weeyaan nabigeen hadigiisa ay ka mid sala allahu aleh ali wasalam sababtana waxaa weeyaan qandhada iyo muxuu aha kuleylkaas wuxuu ka imaanayaa nabigeena suu shegey sal allahu aleh ali wasalam naarta iyo jahanamo horkeed ayuu ka imaanaya weyaan biyo in lagu qaboojiya ayuu nabigeena noo jiday calahi salatu asalaam xadiidka boqol toddobaatan iyo shanaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaala nabigeen wuxuu yidhi naarukum dabkiinna oo adduunka idiin joogta juzun waa qeyb oo min sabciina juz-an toddobaatan qaybood ka mid ah oo min naari jahannama jahannama naarteeda naarta jahanam marka toddobaatan qaybood loo qeybiyey qeyb ka mida ah way dabka annaga hadda adduunka noo yeela qiila waxaa alihi yaa rasuula allah yow in kaanat waxayba ahayd midaan muxuu ahaa adduunka joogta la kaafiyatan mid ku filan ayada ayaaba ku filan qofka inay gubta oo haddii aad saa u taabata aad gacanta la boodaysaa marka in muxuu ahaa lixdan iyo sagaalkan lagu dara arrin culus weeyaan qaala nabigeen wuxuu yihi sala allahu aleh ali wasalam fudilat waa laga badiyey calayhaa naartan adduunka ku sugan bitiscin wa sittiina juz an sagaal iyo lixdan qaybood ayaa laga badi weeyaan oo marka taa lagu daro toddobaatan ay saa ku noqonaysaa kulluhunna lixdan iyo sagaalkaana milu xariha kulaylka midaan adduunka joogto ay la wada too yihiin u nabigeenna sal allahu aleh ali wasalam marka toddobaatankaas naaro mxuuah qaybood oo naarta loo qaybiyey hal qaybbaa adduunkan la keenay qaybtaas ayaa waxaa weyaan lagu nool yahay qaybtaas ayaa dadka dhibtoo gubta qaybtaas ayaa lagu waaraqaataa qaybtaas ayaa mxuu aan naqaanaa qaybtaas ayaa ku fil adduunkan o dhan ay wada holcayso maca daalika nabigeen wuxuu sheegay sal allahu aleh ali wasalam lixdan iyo sagaal qaybood oo kale ood rabbi subxaana watacaala diyaariyey oo jahanama lagu diyaariyey oo dadka cusaada iyo gaalada loo diyaariyey inay jirto weyaan marciyaada bilah xadiidka boqol iyo lixdan iyo toddobaad can usaamata waxaa laga wariyay cali ibni zayd weeyaan qaala wuxuu yidhi usaama xibu rasuuli ilah min xubihi qaala wuxuu yidhi usaama samictu waxaan ka maqlay rasuula allah rasuulka alla sala allahu calayh wasalam yaquulu nabigeena oo lah yujaau waxaa la keeni doonaa birajuli nin baa la keeni doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama oo fa yulqaa waxaa lagu tuuri doonaa ninka fi naari naarta lagu oo daadato aqtaabuhu madhicirkiisa ama warkujurtiisii ayaa daadata fi naarta ay ku daataan weyaan ciyaada billah fayaduuruka markaasuu ku wareegaa kamaa yaduuru si u wareeg alximaaru dameerkasi ula wareego birixaahu shiidmarihiisa shiidmaraha oo lagu shiida mxuah raashinka waxyaabaha siduu ula wareega ayuu mxuah ula wareega weyaan fayajtamicu waxaa u kulma marka ahlu naari ahlu naarkao dhan ayaa u kulmaan calayhi ninkii ay ku kulmaan wayaan oo iskugu yimaadaan fayaquuluuna kadib waxay idhahdeen yaa fulaanu hebelow maa shanuka maxaa ku daaray xaggee lagaa helay alaysa miyaynan ahayn kunta mid ahaada adiga kunta mid ahaa ta'murna midna fara bilmacruuf wanaaggana fara soomaadan ahayn ow tanha ka reebta dadka can ilmunkari munkarkana ka reebto qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahay aamurukum mid idin fara bilmacruuf wanaaggan idin fari jiray walaa aatiihi lama imaan jirin wa anhaakum waan idinka reebi jiray can ilmunkari kuntu waxaan ahay aamurukum mid idin fara bilmacruufi wanaaggan idin fari jiray walaa aatiihi lama imaan jirin wa anhaakum waan idinka reebi jiray can ilmunkari xumaantana wa aatiihi xumaanta waan la imaan jiray weeyaan xadiidkan waa xadiid aad u xanuun badan khaasatan dalabat cilmiga iyo culimada iyo ducaadda xadiidkan aad iyo aad buu ugu dhegan yahay sida dhabta ah ama dadka muslixiintu ahlu khayrka wanaagay dadka farayaan haddii ay fartoomin oo iyaga ay dadka ugu horraynin oo ay dadku dabamaraan xumaanta ayay mxuuaha ay ka dibdhacaanan sheegaya xumaanta ay dadka ka reebayaanna ayaga aynan ka reebtoomin oy xumaantii ku dhacaan runtii waa wax waciid shadiid oo aad u xanuun badan xaqiiqatan khatarna ah beentaad ummadda ka reebtay adaa u horraysa qof been sheega xantaad ka reebtay adaa u horeysa xantii inaad samayso dadka qabyaaladaad ka reebtay adaa u horeysaa xaarunconkaad ka reebtay adaa u horeysaa wahaakada dadaalkii cibaadada in lagu dadaala fartay adiga ayaa ugu liidan xagga cibaadadii dikriga allaad fartay adaa ugu liidan qalbi furnaan iyo waxaa weyaan qalbi xaarnaanaad ummadda aad fartay adiga ayaa mxuuah ugu xiqdi badan wahaakada wax walba ood adig sheegto adiga ugu horeysa halkaas weyaan masiirka qofka u dambayna marka ikhwaani xadiidkan caamo lama hadlaayo dad fasaasan lama hadlaayo ahlunaarkii o dhan maca algaaladii maca alcusaadii ummaddii oo dhan ayaa iskugu imaanayaan oo ninkan la yaaban marka waa arrin khatar arrintaas ikhwaani ha noqda xadiid zaajir ah oo qofka mu'minka ah khaasatan daaciga ah amaba aalibu cilmiga ah ama sheekha ah uu jeebkiisa muxuu aha salaadulba kala soo baxa markuu waaga baryo galabtina kala soo baxo oo habeenkiina mxua ku saxdo maalintiina waxaa mxuu aha ku hergala oo maalintii ku guta xaaladiisa weyaan waa arrin khatar xaqiiqatan oo dhab ah oo waxaa weeyaan aad iyo aad digniin culus u dadka ahlu dacwaa ah ama ahlu cilmiga ah xadiidka boqol iyo toddobaatan iyo toddobaad can jaabir bn cabdilaahi radi allahu tacala canhu can inabiy nabigu waxaa laga wariy sala allahu alayh alih wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi ida istajnaxa markuu mugdi u iisho alleylu habeenka ida stajnaxa markuu uu mugdi iisho mugdigu wuu iilanayaa alleylu habeenkii aw kaana uu ahaado junxu leyli habeenka mugdigiisa markuu yimaado fa kuffuu sibyaanakum caruurtiinna reeba fa ina shayaaiina shayaaiinta tantashiru way faafaysaa xiinaidin waftiga ay faafaysaa weeyaan faidaa dahaba markay ay tagto saacatun saacad oo min alcishaai maqhribka ah cisha maxaa u taqaaneen ama loo yaqaanay salaadii la yaqaanay laakiin caawa halkan cishaha maqhribaa loola jeeda weyaan labada salaadood waxaa weyaan salaatlcashiyi marka waxaa weyaan cishaha waxaa weyaan waa loo ayaa loo yaqaana weyaan faida dahaba marka uu taga saacatun saacadoo min alcishaai salaada maqrib markay hal saac ka tagto saacadan caadigaho lixdan daqiiqa abcan ma ahan waa un muddo weyaan faxulluuhum faxulluuhum fura oo sii daaya riwaayaadka qaarna waxaa ku qoran oo imaam albukhaari ayaa labada riwaayad muxragga ka wariyey ruwaad buhaari ruwaat lbukhaari waxaa weyaan xulluuhum iyo fakhalluuhum labadanu macnamo waa isku dhow yihiin fakhalluuhum sii daaya iyo faxulluuhum fura oo waxaa weeye albaabadii aad ku xirtaan iyo xeraggii aad ku xirtaan ka xira ku fura ka fura weeyaan waaqliq intaa kadibna waaqliq xir baabaka albaabkaada xir wasami wasami wadkuri wadkur isma allahi magac xus weeyaan waadfi dami misbaaxaka faanuustaada ama nalkaada dami wadkur isma allahi alla magaciis xus wa awki waxaad xirtaa siqaa'aka sibraarkaada iyo waalkaa biyahaad ku cabayso ood biyaha ka cabtid oo mxuua biya ay kugu jiraan xir weeyaan wadkur xus isma allaahi magaca la xus weeyaan wakhamir dabool inaaka waalkaada yar oy biyaha kugu jiraan ama caanaha ama waxa la cuna ay kugu jiraan dabool wadkur isma allaahi magaca la xus walow an ku dara meeshayada rag ay ugu jirin walow an tacruda inaad ku gudubta calayhi waalkaas yar oy wax kugu jiraan ama biyaha ama cabitaanka ama cunada ay kugu jirta calayhi shayan waxaun xataa caday maraad saa u saarto ama qalil saa u saarto haddii aad wax kaloo saarto weyda saas yeelow nabigeenle sal allahu ali wasalam xadiidkan wuxuu ka sheekaynayaa aadaab muhiim ah oo rabbiga subxaana watacaala ummaddan ugu digaaya in caruurtooda wakhtiyada la bixiyo khatarta ah shayaaiinta caruurtu waad garanaysaan daa'iman dahaaradaa ku yar waxyaabaha qaaduuraadka iyo wasakhdana shayaaiinta iyo jinka aad bay usoo raacaan khaasatan shayaaiinta tan labaad dikriga allana dee ma daa'imaayaan ayaga iyo dumarka aad iskuga dhow fii hada aljawaanib lidalika jinka inta badan ilaahay subxana wa tacala umada ka badbaadiye dumarkuu ku dhacaa ragga iyo dumarka uu ku wada dhacaa laakiin dumarka u badan maxaa yeelay xilliyada uu soo weerara waa xilliyada ay muxuu aha xaydka qabaan dikriga ku yaryahay qur-aanka ay ahrinaynin xilliyada ay nifaaska ku jiraan xilliyada haflada tirada badan ay ku jiraan marka sida awgeed carruurta u liidan yihiin arrintayada wakhtiyadaas marka aad shaydaanka xoolihii soo faafsana ood soo baxa ood soo dhaqaaqa oo bacda salaati almaqrib mubaasharatan toos marka salaad marka laga baxo muxuu aha mugdiga uu soo bilaabana xilliyada ayada in caruurta la celiyo si carruurtaa dhibaata ugu imaanin oo shaydaanku uusan u dhibin ayuu nabigeena cadayna sala allahu aleyh ali wasalam kadibna wuxuu amrayaa in albaabadii marka la xira iyo markii muxuu aha nalka la damina iyo wakhtiyadaasoo dhan magacaal in la xuso subxaana watacala weelashan ayagoona muxuu aha afuran aan laga saaxanin xadiidka boqol iyo toddobaatan iyo sideedaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu alayhi waaalih wasalam rasuulka al wuxuu yidhi idaa dakhala hadduu gala ramadaanu bisha ramadaan futixat waxaa la furi abwaabu اljannati jannada albaabaheeda la furi waquliqat waxaa la xiri abwaabu jahanama jahanam albaabaheedana waa la xiri wasulsilat shayaaiinu shayaaiintana waa la silsilayni saasuu nabigeen sal allahu aleh ali wasalam shayaaiinta kuwa la silsilayna waxaa weeye maradadii kuwii muxuu ahay aadku dhibka badnaa oo odayaashu ahay weeyaan xadiidka boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad ana cabaasin waxaa laga weri radi allahu tacala canhuma qaalu hil bna cabaas qaala nabi nabig wuxuu yihi sal allahu aleyh alih wasalam low ana axadakum midkiin idaa ataa hadduu u taga ahlahu xaaskiisa qaala uu yidhaahdo allaahuma allahyow janibnii iga fogay ashayaana shayaan iga fogay wajanib ka fogay ashayaana shayaana maa shaygii oo rasaqtani aad igu irsaaqday owlaad ah ilaahyow ka fogay haddii qofku uu yidhaahda fain kaana hadduu ahaada baynahumaa dhexdooda waladun walad lam yadurahuma dhiba ashayaanu shayaan ma dhiba weeyaan walam yusallat calayhi laguma dira weyaan xadiidkan wuxuu u dhow yahay xadiidkii aan soo marnay xalayto oo ahaa boqol lixdan iyo sideed aad uguma fogo weyaan macnahaan aad bay iskugu dhow yihiin lafdiga waxyaaba yar laga yaaba inay ku bedelan yihiin raawina waa raawiga laftirkiisa laakiin ziyaado yar baa ku jirta walam yusallat calayh xadiidka boqol iyo sideetanaad can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qala wuxu yihi abu hurayra qaala nabiy nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh waaalih wasalam idaa nuudiya bisalaati salaada haddii loo adimo adbara waxaa dibur joodiya oo muxuu ah jeesta oo carara ashayaanu shayaanka ayaa dibur joodiya oo carara weeyaan walahu shayaankana ayaday u sugnaatay duraatun ayaday usugnaatay isagoo dhuuso muxua iska dabageyna sidai madaaficdu tuura ayuu carara weeyaan faidaa qudiya markii aadaanka la dhammeeyana aqbala wuu soo jeestaa oo meeshii u imaada masjidkii iyo dadkii u imaada weyaan faidaa awiba marka la aqimana biha salaadii la aqima adbara wuu dibur joodiyaa oo waxaa weyaan intuu mxuu ah carado ayuu sii jeestaa weyaan faidaa qudiya marka qimitaanka la dhamayna aqbala wuu soo jeestaa uu soo qaabila xataa yakhtira ilaa uu mxuu ahaa ka waswaasiyo bayna alinsaani insaanka dhexdiisa iyo wa qalbihi insaanka biniaadanka iyo qalbigiisa ilaa uu ka dhexgalo ayuu mxuu ah hawshaas qabsadaa weyaan fayaquulu markaasuu dhaha udkur xusuusa kada wakada shay fulaan iyo shay fulaan iyo shay hebel iyo shay heblaayo wahakada waxaa xasuusa wey saasuu dhahaya xataa laa yadri ilaa uusan ka garanin aalaaan sallaa ma saddexuu dukaday ama arbacan mise afaruu dukaday shaydaanka intaasuu lala xarbinaya haddii marba la adimo soo ordayaa aadaanka marka intaan la adimin kor uu kula joogaa marka la adimo cararaya waliba wuxuu isku dhaga muxutirayaa dhuusadaas culimada qaar waxay leeyihiin wuxuu ka baqayaa qiyaamo inuu ka mid noqdo ood ka xasdayaa dadka la weydiina u markhaatikici doona qofka muadinka ah maxaa yeeley waxa maqla ma jira madaa sawti almuadin insun aw jinnun iyo wixii la mid ah ilaa maalinta qiima markaad kaca soo marnay marka markhaatidaas inuusan noqonin samaacaas kaga dhagatira ay leeyihin culamada qaar nacam marka marka la aqimana saas oo kale wuu cararaya kadibna wuu soo laabanaya kadibna waswaasa kugu ridi wax fulaan ka warran xaggeed soo martay mishaa ood ka quusatay ood weliga xataa rajo ka qabin oo markaad salaad gashay kugu soo muxuu ahaa marka qofkay alaab ka lunta salaada ku khushuuca qofkay wax ka lunta salaada ku khushuuc shaydaan dee khushuuc ma ogola moogta markaad khushuucda aad iyo aad u dhibsanaya kadibna isaga laftarkiisa ku imaada wuxuu ku leey warba meeshaas uu yaalla waxaad yeeli doona ya marka khushuuc lagu dadaalo xitaa alaabtii aad ku xasuusani marka khatar weeyaan ibliiska waa wax aad u dhib badan xaqiiqatan aad iyo aad markaad wax khayr aad gasho wuxuu ku aadinaya xataa hadduu wax kale waayo wax faadil aad ku jirtay oo fadli badan haddii aad macsiyo iyo xumaan kula aadi waayo shay mafduul ah oo laga fadli badan kula aadaya halkaas kugu mashquulinaya inuu wax kaa jaro unbu shaqaynaya shaqo kale maha ina ashayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa kadib nabigeena sal allahu alayh ali waslm wuu sii waday xadiidka wuxuu leeyahay xataa laa yadri alaaan sale am arbacan ilaa uusan ka garanin ma afar buu tukaday saddex fain lam yadri hadduusan garanin alaaan salla inuu saddex tukaday oo arbacan afar intuu tukaday haduusan garanin ood ku wareero sajada uu sujuudayaa sajdatay sahwi labada sujuudood oo hilmaamka ayuu sujuudaya weyaan laakiin iskama sujuudaya qofka ah waxaa weyaan waa marka bacda binaa'ihi cala alaqali wa ityaanihi bibaqi اsalaa salaada inta ugu yar haddii waxaad ka shakis saddex mis afar waad kala saari weyda sooma saddex mxua ah inaad istii aad hubtay aad ku dhisaysaa wixii kudhna waad la imaanaysaa waxaad ku shakisay ma saddexaad tukatay mise afar mise afar mise labaad tukatay salaada maqrib oo kale waxaad ku dhisaysaa laba kadibna waxaad la imaanaysaa intii baaqiga ku ahayd kadib sujuudi la imaanaysaa weyaan xadiidka boqoliyo ko sideetanaad can caaishata radi allahu tacala canha saaltu qaalat waxay tihi caaisha um lmuminiin radi allahu tacala canha ardaaha saaltu nabiya nabigeenaan weydiiy sala allahu alayh waali wasalam can iltifaati arajuli qofka rajulka meeshaan nin caadi loolama jeedo waa qofka bini aadamka ah can itifaat rajuli qofka milicsiga u milicsada fi salaati salaada uusaa u milicsada ama dhankaas ha milicsada ama kor ha milicsado ama bidax ha milicsado dhanuu muxuu a fiiriya ha fiiriyo faqaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu aleh waali wasalam huwa milicsigaas iyo fiiradaas ikhtilaasun waa dafitaan oo weliba deg deg loo dafa yakhtalisuhu u dafo ashayaanu shayaanka u dafa min salaati axadikum salaadiinna salaada midkiin dafitaan uu muxuu shayaanka ajarkeeda iyo khayrkeeda u hal mar la boodaa weeyaan ood weliba la baxsana markaad saas leeyahay waxaa weyaan shaydaankiio sii baxsan salaadaadii ajarkeeda la sii booda saa u milacsanaysaan saasay u dhowdahay macnaha weyaan marka waa dafitaan uu dafa shaydaanka salaadaadii dad soomaad arkin hadda waa yaraatay laakiin raggii hore waxaad arkaysaa qofka salaadu ku jira qofkii soo gala xataa uu ogsoonyihi hadii la weydiiye qofka soo gala masjidka toos u yaqaana hebela waqti falan soo galay in xisaab la yihahd salaaduu ku jira saasuu iska aadaya oo dhinacaas waa aadaya oo laakiin hadda waa yaraatay lakiin raggaas ayagoo saas waxaa mararka dhici karta inayna ka khushuuc bataan kuwa qaaroo ah mxua hoos aanan muxuu ahaa sunnada dabaqayaan marka in laisku dara waxaa la rabaa inaan muxuu ahaa dhinacyadan la fiirinin khushuuca qalbiga ahayn ila khushuuca jawaarixda iyo jirka ma ahan khushuuca waxaa weeyaan asaas waxa u ah qalbiga u ah weeyaan taas marka ayaa ka horaysa tan kale laakiin laa shaka qofka inuu muxuuaha jawaarixdiisi xibnihiisi markaad qalbigiisa xasila shaki ma lahan waxaa muxuuaha toos u xasila ayadna qalbi uu xasilaya way qalbigii xadiidka boqol iyo siddeetan iyo labaad can abi qataadata waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu waardaa allaha ka raalli noqde qala wuxu yidhi abu qataada qaala rasuulu lah rasulka ale wuxuu yidhi sala allahu calayh waalihi wasalam alru'ya asaalixa ru'yada suuban min allaahi allah xaggiisa ay ka ahaatay waalxulmu dhadhabka iyo ru'yada xunna min ashayaani shayaan ba ka ahaatay weeyaan faidaa xalama hadduu dhadhabo axadukum midkiin xulman dhadhab xulmiga waa ru'yada nooceeda xun weeyaan oo antarbaqashka oo macnaha ku dhisnayn mar muxua meelaad qof ka haadaya mar waxbuu kudha hal ruyo oo kun shay xambaarsan weeyaan ruyada saalixa oo wanaagsan waa ruyo meel ka bilaabanaysa oo muxuuaha macaalimteeda waxeeda ay cad yihiin iyo meesha ay maraysay meel ku dhammaanaysa meelna ka bilaabato meel ku dhamaato macno fiican lah oo waxaa weyn qofku u xasuusan kara laakiin midaan muxuu ahaa marna derbigaaraad kudhici marnaad kudhici mar godaad kudhici maraad ka bixi maraad cirka fuuli maraad kasoo degi maraad qof heeri mar lagu waxaas qaabkaasa ah. waa xulmi weeyaan wax macnaa ku dhisan ma ahu nabigeen sal allahu aleh ali wasalam xulmi weeyaan faidaa xalama hadduu dhadhabo axadukum midkiin xulman yakhaafu weliba uu ka baqaayo ood ka cabsanayo falyabsuq ha tufa can yahaari bidaxdiisa ha u tufa weyaan oo candhuuf ha u tufa walyatacawad ha magan gala bilaahi alla min shariha sharteeda fa inahaa dhadhabka asaga iyo middaa qaabka daran laa taduruhu ma dhibaysa weyaan wax ay ka dhibi haba yaraata lama arka hadiga marka qofka haddii aad ruyo xun arko ruyo fiican hadduu arko dabcan wuxuu samaynayaa ilahay buu ku mahadinaya qof uu jecel yahay qofaan ahaynna uma sheegay maxaa qofka xaasidka ama ku neceb ama necebta ama mxuu ahaa waxay idinka dhexeeyaan waxaa laga yaabaa inuu riyadiiyo dhan fiican u socoto inuu dhan fiican wuxun kugu fasiro tafsiirkaana kolleyba haaliban dhankaasay aadaan riyadu wuxuu ku fasira haaliban dhankaasay aadaan marka waxaa weeyaan haddii aad mid xun arkana hadiga nabigeena sal allahu alay ali wasalam tan koobaad inuu qofka ilahay horta ka magangalo inuu mxuu ahaa dhanka bidaxda u tufa ilan shaydaankii ayaa dhanka qalbiga maro bidaxda ah marka in candhuufta lagu tufa oo khisadiisi iyo mxuu ahaa lagu candhuufa tan labaadna waxaa weyaan ilaahay laga magangaro tan saddexaad qofka inuu weysaysto oo uu ahaay tukada intaas hadduu qofka inuu mxu dhanka u jiifma dhan kalena u badasho oo dhankii haddii aad bidac u jiiftay midig u bedela haddii aad midig u jiiftay bidac u bedasho afartaa tallaabo qofka hadduu mara insha allah caza wajalla wax dhibaato ay u keensanaysa lama arka weyaan shaydaanku wuxuu rabaa liyaxzuna aladiina aamanuu dadka muminiinta inay murgoodaan ood murug geliyo ood muxuua ku yidhaha bala balaad aragtay halkaasaad ka dhici saasaad noqonaysaa intaasu kaa rabaa intii aad alla xusileed murugtaas kugu dhacaysa intaas asaga dantiis ah xadiidka boqol iyo siddeetan iyo saddexaad can abi hurayrata waxaa le radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle qaala wuxuu yihi rasuulkeena man qaala qofki yidhahda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamd wahuwa cala kuli shayin qadiir intaa qofka ihahda laa ilaaha ilaah ma jiro xaq lagu caabuda ila allahu alla mooyane waxdahu xaal uya keligii laa shariika wadayna lahu uma sugnaanin lahu alla waxaa u sugnaaday almulku boqortooya walahu isaga waxaa usugnaaday alxamdu mahadna isagaa u sugnaatay wa huwa rabbigana calaa kulli shayin shayin arkaba qadiirun qaadirun mid awoodo weeyaan qofkii yidhaahdo fii yowmin maalin miata maratin boqol jeer qofkii yidhahda maalintii kaanat waxay u ahaataa lahu isaga cadla kaanat lahu waxay u noqotaa isaga cadla cashra riqaabin toban qoorood toban nafood oo la xureeya ay u dhigantaa weyaan wa kutiba la waxaa loo qoraa miatu xasanatin boqol wanaag wamuxiyat waxaa laga tiraa canhu isaga miatu sayiatin boqol xumaan baa laga tiraa wa kaanat waxay u noqotaa lahu isagana xirzan xirsi ay u noqotaa iyo ilaalin bay u noqotaa min ashayaan shayaanka ay u noqotaa yowmuhu maalintiisa daalika ee kaa ah xataa yumsi ilaa ka galabaysta weyaan walam yati lama imaanin axadun qofna biafdala mid ka fadli badan mima shaygii jaaa bihi uu la yimid ilaa axadun qof oo camila camal falay akara min dalika arrinkaas ninka u sameeyey ka badan qofkii qabta waa baab kale laakiin qofkii intaas in ka yar sameeya qofkaas baa ka fadli badan weyaan fadaaisha ku sugan laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamdu wa ala shayin qadiir qofkii mxuu aha maalinta boqol jeer dhaha afar daqiiqo qofka ugu carabka culus laba daqiiqo daqiiqad iyo bar saddex daqiiqo shan daqiiqo ayaa lagu mxuu ahaa dhihi karaa qofkii intaas yidhaahdo bal inta loo sameeye arka toban nafood qof xuray maalin kasta waxaad xuraynaysaa ood badbaadinaysaa toban addoon aad xuraynaysaa faku raqaba taxriiru raqaba naf baad xuraynaysaa toban nafood tan labaad boqol xasana ayaa lagu qori waa lalaaba weliba boqol xumaanna waa lagaa dhaafi waxaa weyaan waxaa intaa kaaga daran ibliis iyo shaydaanna meel baa lagaa saari oo waxaa weyaan xirdiga kaaga noqonaysa intaa waxaa kaaga sii daran qofkaa fadli badan maalinta idinha lama saaray ilaa qof intaad adig samays ka badan samey mooyeen ikhwaani arrintaas waa haniimo xaqiiqatan aan caadi ahayn waxaan isleeyahay dadka muminiinta ah fadaaishaas noocaas haddii loo sheego tusaale ahaan haddii intaan oo adduunye ah intaan oo hadda waa xasana oon muuqanin laakiin intaanu adduunya hadii hadda laisu sheegi lahaa yaa ka maqnaan lahay waxaan u malaynaa salaadda xataa wadaadka qololaha noo kala jara inay ka dhici lahayd oo loo cari lahay sooma oo nin walba dhankaas u cari lahaa marka arrintaas ikhwaani waa hanaa'imta tirada badan cumrigeenna maadaama uu yaryahay oo ummadda nabigeena sal allahu aleh waali waslem ummad maxamed um, acmaaru ummatii bayna sitiin wasabciin lixdan qofka gaara iyo toddobaatan gaara iyo uu yahay qof mucamar oo aad u weyn oo inta kale ayba ka hor ay dhimanayaan oo cumrigeenu saa u gaaban yahay ilaahay subxana watacaala fadaaishiisa ay ka mid tahay tan leylataqadrigii owma caashurahan soo marnay siyaama carafa sita shawaal siyaama alaaa ayaam min kulli shahrin bil kastao mxua saddex maalmood laga sooma wahaakada dikriga kaloo nooc walba ahaa waxaa weye astaqfirullah alcadiim aladi laa ilaaha illa huwa alxayu alqayuum atuubu ilayh qofki yihahdo ajarkiis bal arka wuxuu la egyahay marka acmaashaas cajaaibta badan oon kharash ku fadhinin oon wakhtiga xataa kaa gelaynin in lagu dadaalo qofka caaqilka ah oo ilaahay iyo aakhira doona subxana wa tacala inuu arrintaa xooga saaro waa shay aad muhiim u ah ilahay inuu ku shagray subxana wa tacala waxaa la isweydiin karaa marka maanta inteenna inta qof oo muxuu ahaa subaxan maanta inta akhrisay anigoo dalaabati cilmi weliba ah misay leegyihiin meeqaa la dhihi karaa boqol toban boqol labaatan boqol shan maxaa laga yaaba boqol boqol inay noodaan sooma suuragal mata waa suuragal nacam fadlulahi waasc xadiika boqol iyo afar iyo sideetanaad can cabdilahi bni camr waxaa lgu radi allahu tacala anhuma qal wuxu cbdillahi bni camr uhbira rasulla rsulka sal la slm waxaa loo sheegay anii anigoo cabdullaahi bni camr ah aquulu inaan dhahay ama aan dhaha wallaahi baan ku dhaartay la asumana waan soomi on soomi on soomi annahaara maalintii o dhan wala aquumanna leyla habeenkii o dhanna waan taagnaani oon salaad baan u taagnaani maa cishtu intaa nafta ay ugu wey intaan noolahay habeen oo dhanna waan taagnaani maalin oo dhan waan soonaani inaan dhahay ayaa nabiga loo sheegay sal allahu aleh ali waslm faqaala rasul lah wuxuu yidhi sal allahu alay waslm anta ladii qulta anta aladii taquul adiga makan ayaa tahay dhahay wallaahi baan ku dhaartay laasuumana waan soomi annahaara maalintii walaaquumanna waan istaaga aleyla habeenkii maacishta nool ninka dhahay maadiga qultu waxaan dhahay qad qultu nabi allo hadalkaas waa iga soo baxay waan dhahay qaala wuxuu yidhi innaka laa tastiicu dalika war arrintaa ma awoodid hadda waxaa ku hay xamaasad iyo diin jacayl iyo aakhira jacayla ku hayso laakiin bini aadamka ilahay abiicadu u abuuray awooda ayada ilahay ma siini subxana watacala bani aadam ma awoodi kartid ee fa sum som waaftir afur waqum istaag wanam hurud wasum som min ashahri bisha alaaata ayaamin saddex maalmood ka soom weeyaan fa ina alxasanata xasanada bicashri amhaaliha toban lalaabkeeda ayuu rabbi ku bixinaa subxaana wa tacala toban jeer lalaabaya weyaan wadalika arinkaasna mila siyaami dahri sanadka qof soomay la ajir noqonaysaa weyaan ah, ayuu noqonaya weyaan faqultu waxaan dhaha innii aniga utiiqu waan awoodaya afdala min dalik intaas in ka badan ayaa awoodi karaa inaan maalin saddex maalmood ka badan soom waan awoodi karaa qaala nabig wuxuu yidhi fasum soom yowman maalin waaftar yowmayni laba maalmood afur faqultu waxaan dhaha innii aniga utiiqu waan awooda afdala min dalik intaa in ka fiican baan awooda qaala nabigu wuxuu yidhi fasum soom yowman maalin waaftir afur yowman maalin kalena afur weyaan maalinna soon maalin afur nacam wadalika arrinkaa asagaana soonkaas maalinna la furana siyaamu daawuud nabi daawuud soonkiisa weyaan wahuwa acdalu siyaami soon la qabta kan ugu fadliga badan ama ugu cadaalada badan weeyaan qultu waxaan dhahay innii aniga utiiqu aan awooda afdala minhu intaa mid ka fadli badan baan awooda yaa rasuulallah yow qaala wuxuu yihi laa afdala min dalik intaas inka fadli badan indha lama saare weyaan lamana baabkaas baab furan maahan saasuu ku xiray nabigeena sal allahu aleh ali wasalam marka qofka soonka naafilada ilahay u furay subxana wa tacaala inuu hadyigaas nabiga dhaafin ayaa loo baahan yahay ila ummadda ilahay nin soonka u furay oo soonkaasu mxuah janno ku geli nin ilaahay qiyaamuleylka u furay qiyaamulelkaasu janno ku geli nin ilahay wuxuu furay dikriga subxana wa tacala dikrigaasu janno ku geli nin rabbiga wuxuu furay subxaana wa tacaala inuu muxuu ahaa qur-aanka ahriyo qur-aan ahrintaasu ku geli nin ilahay wuxuu mxuu ahaa u furay baab la yidhahda nafcu alcaam ama nafcu almuslimiin ummadda inuu wax taarto ood muxuuha garab istaago taasuu janno ku geli marka ummaddaa nin walba ilahay meel buu muxuuha jannada ku gelina subxana wa tacaala mid ilahay jannada wuxuu ku siinaya safaa lquluub qalbi furnaan marka waxaa weeyaan haddii ilahay baabkaa uu ku furo oo baabu soom uu kuu fura hadigii nabigana sal allahu aleh ali wasalam hadhaafin weyaan uu amray xadiidka boqol iyo sideed iyo shan iyo siddeetanaad can cabdilahi bni cumar can cabdilahi bni camrin waxaa laga wari naftirkiisa weyaan qala wuxu yhi cbdilahi bni camr qaala lii wuxuu yidhi rasul rasulka al sal allahu aleh ali wasalam axabu siyaami soom waxaa loogu kala gacele badan yahy ila allahi allah siyaamu daawuuda nebi daawuud soonkiisa calayhi salaam kaana wuxuu ahay nabi daawud yasuum mid sowm yowman maalin wayftiru mid afura yowman maalin wa axabu salaati salaadna waxaa loogu kalgaceylo badanya ila allahi alla weyne salaatu daawuuda nabi daawuud salaadiisa weyaan kaana wuxuu ahay daawuud yanaamu mid saxda nifa nisfa leyli habeenka nuskiisa wuu saaxan jiray wa yaquum wuxuu istaagi jiray uluahu saddex meelood marka loo dhiga hal meel buu saaxan jiray ayuu istaagi jiray wayanaamu kadibna wuu saaxan jiray sudusahu lix meelood marka loo qaybiya hal meelood ayuu saaxan jiray weyaan marka sidaas soonkaasa muxuu ahaa salaadaas noocaasa ah, ugu fadli badan ayuu nabigeen sal allahu alay ala slam salaad sunno ah iyo soon sunno ah oo la sooma ka nabi daawuud ee ugu fadli badan ayuu nabigeena cadayy sala allahu aleyh waali wasalam waana mid la awoodi karo oo haddii aad nusleyl saaxato kadibna aad waxaa weeyaan aad istaagto ood muxuu ahay saddex meelood hal meel aad aad dukato kadibna markaa daasho ood wixii dhammaysto alla intaad bari karto aad barido kadibna aad waxaa weeyaan aad lix meelood hal meel aad saaxato oo ah kadibna salaada fajir waxaad usukaysa adoo marka nashaadsan oo muxuu ahay xogaha colayskii iyo daalkii kugu gaaray saddex meelood halkii meelood taagneyd ayaad marka salaada gaaraysaa maalintan howlaad qabsan kartaa weyaan rabbigan waad haalgaraysay xadiidka boqol iyo xdeeaad can abi darin radi allahu tacala an waxaa laga wariyey qala wuxuu yidhi abu dar qultu waxaan ya rasuul ayu masjidin masjidkeeba wudica la dejiyey oo la dhisay awala masaajida ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay oo adduunkan ka jira masjidka u horeeyey dhisitaan la dhiso qaala wuxuu yidhi almasjid alxaraam masjid alxaraam oo maka ku yeelo ayaa u horreeyey weyaan qultu waxaan dhahay uma ayuu nabi allow kee ku xiga qaala wuxuu yidhi almasjid alaqsa masjid masjidka fogaa ama masjid alaqsa beyt almaqdis ayaa ku xiga weyaan qultu waxaan dhahay kam kaana baynahuma iminsaa udhexaysay miiqaad sana udhexaysay qala wuxuu yidhi arbacuuna afartan sana udhexaysay uma intaa kadib xayumaa adrakadka meel alla meesha ay kugu soo haleesho adrakadka asalaata salaada ay kugu soo haleesho fasalli duka weyaan nacam salaatu ayaa idin qoran sooma nacam waalardu aradana laka aday masjidun masjid bay kuu tahay weyaan xadiidkan wuxuu cadaynayaa masjid awala beyt ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakata mubaarakan wahudan lilcaalamiin fiihi aayaat bayinaatu maqaama ibraahima waman dakhalahu kaana aamina marka masjid araam inuu uhoreeyey masaajida ilahi subana wataala dhulkan ku leeyahay masjid aqsan oo ku xigay ayuu nabigeena cadayna sal allahu aleh ali wasalam kan kale waa bishaaro ummadda nabi maxamed alayh slat slam kaligeed ay leedahay oo ah in aan haba yaraatee meel alle meesha salaada ay kugu qabato aad ku tukanayso haddiiba waqti salaad la gaaro ummadihii ka hore salaadaha waxaa loogu aqbali jiray alkanais walbiyac kanaaista iyo meelahaas mxuu ahaa iyaga ay u samaysteen cibaadada unbaa laga aqbali jiri weyaan ee meelka looma ogolayn xadiidka boqol iyo sideed toddoba iyo siddeetanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala canhu can inabiyi wuxuu ka wari sala allahu aleyh ali waslem qaala nabigan wuxuu yidhi lam yatakalam kumuusan hadlin fi lmahdi dhabta yaraan canug aad u yar mahdiga waa canugu markuu saaran yahay dhabta hooyadii ama ha noqoto ama meesh yaroo mxu lagu ilaaliya ha noqoto markuu aad yaryahay weyaan ood markaa yada dhashay lam yatakalam kuma hadlin fi lmahdi dhabta ilaa alaaatun saddex nin ubaa ku hadashay saddex anug baa ku hadashay ayagoo yaryar ciisa bna maryam ciisa bna maryam calayhi salaam waad garanaysaan inii cabdullaahi aataaniya alkitaab wajcalanii nabiya wajcalanii mubaarakan inamaa kunt wawsanii biاsalaati waazakaati maa dumtu xayan markuu lahaa oo hooyadiis la tuhmay watigaas ayaday ahayd w waad garanaysaan wa kaana waxaa ahay tan labaadna fii bani israaiila reer bani israiil rajulu nin baa ku sugnaa yuqaalu lah la yidhahda jurayjun magaciisa magacaas weya jurayj baa la yihahda kaana wuxuu ahay jurayju shalli mid tukada wuxuu ku tukanaa weliba fii sawmacatihi riwaayaad kale sheegayaan meel yar oo muxuu ahay gurusuufiyeed ayuu ku tukanaa weya sawmacda waa noo imaan doontaa kaana wuxuu ahay yusallii mid tukada fajaa'athu ummuhu hooyadaysaa u timid fadacathu ou yeertay waxay tihi jurayjow faqaala wuxuu yidhi ujiibuha ma ajiibaa mise ujiibuha ma ajiibaa oo warkeeda ma dhegaysta oo hooye ma dhahaa aw usalii ama salaadan sunnada oon watay miyaan sii wataa fa qaalat waxay tihi allaahumma waxaa ka horreeyey marka riwaayaad kale caddaynayaane mar labaad ayay muxuu ahay u dhawaaqday jurayj uma jawaabin mar saddexaad kadibna waxaa weeyaan markaas hawshaan iyo warkaan ay gasho weeyaan fa qaalat waxay tihi allahuma allahw laa tumitu hadilin jurayj xataa turiyahu ilaa aad ka tusta wujuuha almuumisaati naagaha dhilooyinka wejigooda ilaa aad muxuu ahay aad ikhwaani waxaan isweydiinna marka filimada hindiga ah iyo filimada reer galbeedka ah iyo filimada soomaalida ah ragga daawda ama dumarka daawda ka warrama inay soo galaan ma dhici kartaa wujuuha almuumisaat ma dhici kartaa waa halis bal arrintaa dib a loo fiiriyo maxaa yeelay dadkan filimaanta jira inta badan ilaa man raxima rabbuka dad toosan ma aha waxyaabaha ay waa zina waadix ah alcaynaan taniyaan wazinaahuma annadr walyadaan taniyaan wazinaahuma albatsh marka imisay isdhunkanayaan imisay muxuu ahay gacmaha isqabanayaan imisay qol isla gelayaan imisay mararka qaar israyr isla gelayaan zina muxuu ahay muuqata sooma farjigiiy dhicin taayadahana de inay dhacaysa maxaa diidi haddii waxaan kalaba si calan io bannaana weliba mararka qaar in la jila laga yaabaa naagtaas iyo waxaa weya ninkan ay yihiin laba waxaa weeyaan fuxshi iyo xumaan ku jira ayaa la jiraya mararka qaar sooma qofka marka u fadhiyo daawana oo ku taxan oo haddii canuga hormar canug laga yaabo inuu rabaaxday muxuuha la dabagediyo ama islaamta digsiga inuu ka gubta laga yaabo muxuuha say u taagan tahay allahuma laa tumithu xataa turiihi wujuuha almuumisaat leyla nahar in la fiirsada marka ikhwaani marka waa culus tahay maxay dhigaysaa intaas finla daawanaya finla lagu jiraa meelaha qaar haddii aad marto waxaa laga yaaba halis inaad gasho ood xaafadaha qaar intaad gasho asalaamu calaykum ad tira sheekh naga amus khayr lakusii okaadi okaadi waa finland noo socde in lagu fiiriye waa lagu dhibsanaya xataa soo ma dhacda arrinta marka balbaabka asaga dib looga noqda allahuma laa turiihi xata allahuma allahi walaa tumitu hadilin xataa turiihi ilaa aad ka tusiso ood ka arko wujuuha almumin hadilooyinka wejiyaalkooda ilaa ka arko wayaan midka kale dumarka mxua qaawan fiiradooda iyo gaalada in la fiiriyo iyo baladaas iyo waa soo geli marka aad bala la dhowra midaan dhalada maaha wa kaana wuxuu jurayju ninka jurayj la fii sawmacatihi buul suufiyadkiisa ku jiri suufiyada ay waxay samaysan jireen meel la yidhao sawmaca buul yar oo dhooba ka samaysanoo ay ku cibaadaystaan ay ummadda ugu go-aan ay ka samaysan jireen duurasha suufiyaalkanaga xataa waan soo gaartay elaan filayaa iyagoo magaalooyinka meesha meelaha looga baxa inta calan yar sufta kadibna buul yar muxuuha baabuurta ay maraanoo dadku u dacooyaanoo lacag yar lagu tuuro oo laga yaa baabuurkii dhaafa yaa weylahu allahu naxariista baabuurkaas iyo xisaaranba aad baad u bixiseen laga yaaba hawsha oo taqaanaa haddaba haddii aan marno inaan bixinno baab kale ma jiri waa laga soo dabatur maay sooma madfac lagaa soo dabaridi marka buulsuufiyeedkaas kuwa ayaga muslimiin w hadda muxuu ahaa eh, buulasha samaystay ilaa qofkii eh, muxuu kafir ku dhac waa baab kale oo weliba dee ay imtanacat muxuu ahay almawaanic eh, waxaa weeyaan shuruudii ay ku xaqiiqowday waa baab kale laakiin kuwa ayaga waxaa weeyaan sawmacada hadda buulsuufiyeedka ay samaysanayaan oo kuwa nasaarada oo kale bad khaasatan marka diinta nabi maxamed soo degta sal allah aleh ali waslm wixii ka dambeeya ina diina cind allahi islaam u taalo ayaga islaamnimo baabkooda uma yeel marka laakiin jurayj marka iyada waxaa weeyaan nin muslima uu ahaa oo weliba aad u cibaadaysto oo ahlu khayr u ahaa marka wa kaana wuxuu aha jurayju ninka jurayj fii sawmacatihi buulsuufiyaadkiisuu ku jiray fatacaradat lahu imra'atun naag ayaa u banbaxday marka fakallamathu waa la hadashay fa waa diiday waxaa ka horraysay reer bani israa'iil ayagoo muxuu ah meel la fadhiyo oo la sheekayna islaantaas ma ay fadhida ayaa waxaa la sheegay cibaadada jurayj iyo wanaaggiisa khayrkiisa laga sheekeeyey markaas waxay tiri hadii aad doonaysaan waan fidnayni ilan reer bani israaiil mashaakilka haysan jiray aad uma yareen xitaa ambiyada qaarkood dhilooyin naaga ah oo qurqurux badan ayaa waxaa weyaan in la raaligaray darteed inta qoorta laga soo jaray ayaa madaxooda loo soo hadiyey arrin khatar mogta marka reer bani israiil dumarkaas dhilooyinka khatar ay ku ahayeen imtixaan ba ku ahayeen marka midba waxay tihi aniga haddii aad doonaysa anaa soo fidnayni jurayt meel anaan ka soo saari awlinimadiisa iyo mxuu abuulka anaad ku jiro inaad muxuu aan ka soo saaro oon muxuu ah kadhiga muxuu ah nin fadaaxaysan igu halleeya waa baxday marka meeshii u tagtay kadibna waa la hadashay dhowr jir isku dayday hadalka waa ka diiday faatat qof hooyadiis la hadli waay ma dhilow la hadlaya faatat raaciyan waxaa weeya nin arijir ayay u tagtay xoolo jir ah faamkanathu waxay u makanaysay min nafsiha nafteeda ay u dhiibtay oo kadibna dhilanimo ay ku dhacay kii fawaladad kadibna waa dhashay hulaaman wiil bay dhashay faqaalat waxay tihi marka min jurayjin canugaan ma aragtaan hada alghulaam min jurayj jurayj ayaa cunugaan iga dhalay faatowhu ay u yimaadeen jurayj fakasaruu waxay burburiyeen sawmacatahu buulsuufiyadkay ka burburiyeen waanzaluuhu way ka soo dejiyeen wasabuuhu weliba aad bay u caayeen wayna garaaceen riwaayaadka qaar sheegayaan fatawada'a markaasuu weyse qaatay wuxuu yidhi aan weysaytii ogolaada wasallaa kadibna waa tukaday uma ataa algulaama canuguu u yimid riwaayaadka qaar waxay sheegay inuu caloosha saa muxuu ugu duray faqaala wuxuu yidhi marka man abuuka qaala wuxuu yidhi araaci kii ari jirka ahaa ayaa dhalay weyaan saasuu canugu yidhi canugu yaro hadda dhasho weyaan qaala waxay yidhahdeen nabnii laka raalli ahow subayn bay ku xireen nabnii laka waxaan ku dhisaynaa sawmacataka buulkaada buulsuufiyeedkaadaan ku dhisaynaa min dahabin doobuu ahaaye dahab baan kaaga dhisaynaa qaala wuxuu yidhi laa maya ilaa min tiinin inaad dooba ka dhisaysaan waa baab kale laakiin waxaa weyaan dahab lagama dhisay weyaan wa kaanat kaasna kansi labaad weyaan oo isna asagoo yar hadlay canugaas wa kaanat waxay ahayd imra'atun haweeney oo turdicu nuujisa ibnan wiil oo lahaa iyada u sugnaaday min bani israiil ayadna reer bani israiil ka mid ah intaba reer bani israiil waa nabi ciise ka soo bilow nabi ciise muxuu ahaa reer bani israiil u ahaa hooyadiis waad taqaanaan hooyadiis waad garanaysaan maryam marka kadalika aydan ah, muxuu ahaa eh, jurayjna wuxuu ahaa reer bani israiil iyo naagta fidnaynaysa imtixaanka ahayd kadalika kan waa reer bani israiil ree banu marka waxaa weya ilahay aad buu ugu warramay qur-aanka axaadiista nabigeena sal allahu alay ali wasalam wax badan baad ka arkaysaa khayr badanna waad ku arkaysaa shar aan la tirikoobi karin iyo muxuaha cibar tiro badanna waad ku arkaysaa weyaan wa imraatu naag saddexaad baa joogtay marka wa imraatu naag baa ahayd turdicu nuujisay ibnan wiil oo laha iyada usugnaaday oo min bani israiil reer bani israiil ka mid ah famara biha rajulu nin baa soo maray raakibun wax saaran duu shaaratin haybad u saaxiiba shaarada yani waa nin aad u libisan faras saaran aad loo daba socdo madax ah qiimaysan marka haybad badan lah duu shaaratin haybad lah faqaalat waxay tihi allahuma alhu ijcal ibnii wiilkayga iga yeel milahu kan oo kale midka ninkan qiimaha badan oo kale iga dhig fataraka hadiha naaskuu ka tagay marka uu ka fuqay waaqbala wuu qaabil cala raakibi ninkii mxu wax saarnaa ayuu fiiriyey faqaala wuxuu yidhi allahuma allahu laa tajcalnii milahu kanoo kale ilaahay hayga yeelnuu yidhi uma aqbala calaa hadiha naaskeeda ayuu kusoo jeestay yamasu isagoo nuuga qaala abu hurayra wuxuu yii radi allahu tacala anhu kaanii waaba sida ano anduru fiirana ila nabiy nabiga fiirna sal allah alay slam yamusu isagoo muxuu ahaa nuuga isbicahu fartiisa nabiga intuu afka geliyey ayuu nabiga nuugay sal allahu aleh waali wasalam saasuu afka geliyey saasuu marka sida ciyaalku u nuugay nabigeena sal allahu aleh waali wasalam uma mura waxaa la soo mariyey biamatin adoon riwaayo kale waxaa ku sugnayd tudrabu la garaaca weeyaan gabar adoon ahoo la garaaca ayaa la soo mariyey faqaalat waxay tidhi islaantii allaahuma allahyow laa tajcal ibnii wiilkayga ha ka yeelin mila haada kanaytoo kale oo waxaa weeyaan mila haadihi cafwan tanaytoo kale ha ka yeelin weyaan fatarakat hadiyaha naaskeedu ka fuqay faqaala wuxuu yidhi allahuma ijcalnii iga yeel milaha iyadoo kale ilah iga dhig faqaalat lahu waxay tihi walima war maxaad warkaanoo tirada badan iyo wax alla wixii aan saas aan dhahaba adiga aad dabamaraysa xaaladdan bal ii sheeg maxay tahay arrintan qaala wuxuu yidhi wiilka yaraa alraakibu kii mxuu ah wax saarnaa jabbaarun waa nin muxuu ahaa aad iyo aad isqaadqaad badan kibir badan dulmi badan awooddiisa muxuu ahaa ku tagrifalo weeyaan oo min aljabaabirati dadka muxuu ahaa kibray oo ummadda muxuu aha dulmiyay ka mid ah weeyaan wa alamatu addoontan oo yaquuluuna ay leeyihiin saragtii saragtii waad xadayna zanayti waad zinaysnayn walam tafcal iyadan waxba aan samaynin weeyaan saasuu muxuu aha nabigeena yihi sal allahu aleyh waali wasalam saddexdaas qof ayaa iyagoo yar hadleen weeyaan xadiidka boqol iyo sideed iyo siddeetanaad can xudayfata waxaa laga wariy qaal wuxuu yidhi samictu rasuulalah baan ka maqlay sala allahu aleyh wasalam yaquulu rasuulka alloo yar oo lah ina rajula nin ninbaa xadarahu almowtu geeridii ayaa soo xaadirtay oo amaaraat almowt iyo calaamaat almowt ayaa u timid weeyaan falamaa yaisa markuu ka quustay min alxayaati nolosh markuu ka quustay qof weyn geeridiisuu garanaya awsaa wuxuu u dardaarmay ahlahu ahlkiis wuxuu dardaarmay muxuu yidhi idaa ana aniga haddii aan midtu geeriyoodo fajmacuu waxaad kulmisaan ood aruurisaan lii aniga xaaban qoryo oo kaiiran aad u badan buur qoryo ah ii aruuriya weyaan wawqiduu ku shida fiihi buurkaas qoryahaas tirada badan naaran dab ku shida weyaan xataa idaa akalat markay cunta igu rida marka meesha ku jirta igu rida ayaa ku jirta weyaan xataa idaa akalat markay cunta laxmi hilibkayga markay dhamaysato oo khalasat ay gaarto ilaa cadmin lafahayga oo lafuun aan noqda wamtaxashtu weliba dhuxul aan noqdo on dhuxulooba famtaxashtu aan dhuxulooba fakhuduuha dhuxushaas lafahayga dhuxulooba qaada fatxanuuha weliba shiida oo waxaa weeyaan budo ka dhiga uma nduruu waxaad muxuu ay fiirisaan oo tugtaan yowman maalin raaxan maxaa idin qoran saasaa idin qoran oo aad iyo aad muxuu aha u dabayl badan fadruuhu kadibna ku firdhiyo oo ku daadiya budadii oo raaciya fi lyami badda muxua intaa tagtaan maalin aad u dabayl badan badda saas ugu sayra weyaan fafacaluu raggi way sameeyeen fajamacahu ilaahay baa kulmiyey oo qofkii saas la yeelay ilaahay baa soo jamciyey faqaala lahu wuxuu yidhi oo aruuriye weyaan oo nafta ku soo celiyey faqala wuxuu yidhi lima facalta daaka arinta daalika arrintaa maxaa u samaysay intaasoo dhibaata intaad isgubta kadibna lagu shiida kadibna muxuuaha badda mxu lagugu firdhiyey maalin waliba aad u dabayl badan oo muxuu ahay dabeesha ay dhan walba kula aado maxaad u samaysa arrinta ayada qaala wuxuu yidhi min khashyatika rabbiyow baqid aan kaa baqa adiga oo cadaabkaada aan ka baqa ayaan saa u sameeyey faqafara allaahu lahu ilaahay baa dembigiisa dhaafay weeyaan saasuu nabigeen sal allahu aleh ali wasalam ninkaas dembi aad weynuu galay baqdin alluu ka baqa ayuu saa u sameeyey alla inuusan jamcinin maca dalika rabbiga subxaanahu wa tacaala dembigiisuu dhaafay ilaahay subxana wa calaa kulli shayin qadiir wuxuu rabo samaynaya cid xisaabtama karto lama arka laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun marka xadiidkan waa xadiid aad u cajaa'ib badan xadiidka boqol iyo sagaaliyo sideetanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu an inabi nebi wuxuu ka wariy sala allahu aleyh waali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi kaanat banuu israa'iila reer banuu israiil waxay ahayd tasuusuhum mid ay maamusho tasuusuhum mid ay maamusho oo siyaasayso alambiyaau nebiyaasha maamuli jiray weeyaan kulamaa halaka nabiyun markuu nebi ka geeriyoodo khalafahu waxaa dib mari jiray oo ka daba imaan jira nebiyu nabi kale ayaa ka daba imaan jira weyaan nabigaana kow ku kalaa ilahay usoo bixina subxana wa tacaala wainahu laa nabiya nabi ma jira bacdii an iga dambeeya nabi iga dambeeya lama arka walaakin rasuula allahi wa khaatama alnabiyiin waa rasuulka alle ambiyadana asaa u dambeeya nabigeena sal allahu aleh ali wasalam wasatakuunu waxaa ahaan doonta oo jiri doonta kadibna khulafaau dad muxuu ahay madax ah oo fayakuruuna way badan doonaan dad madax nima raadina oo khulafa ah ayaa jiri doonaan weyaan oo imaan doona oo fayaktaruuna aad bay u badan doonaan qaaluu waxay yidhaheen famaa ta'muruuna nabi allow maxaan samaynaa marka oo haddii ay khulafo badan kan waa madax wuxuu le aniga madaxweyneha laydhaha kan waa madax madaxweyneha laydhaha sida hadda jirta maanta oo kale weyaan somaliya meeqa madaxweyne oo jirta xasbana allah wanima alwakiil wax soo socdaa ka daran tuula tuula in madaxweyne loola bixi dara u badanta waxaas kulli sheekh waa imtixaan waana muxuu ahay min waxaa weeyaan eh, nabigana sal allahu alayh ali waslm waxyaabuu sheegay ka midta waxaa soo socdaa ka daran waxaas wax weligood isu imaadaa maaha waxay iskugu imaan karaan kitaabka alla subxana watacala keligiis laakiin hebel goboleeda la yidhaha iyo baabkaasaana iyo dowlad goboleedana iyo tuulo goboleedana iyo muxuu ahaa qabiil goboleedana iyo waa imtixaan ah, xaqiiqatan waa burbur waa imtixaan waa ummaddan inay boqol laba boqol saddex boqol shan boqol oo sano dambe isu imaadeen hadaf looga talagalay laakiin ilahay subxana watacala yaa lilahi alamru min qablu wa min bacdu ilahay baa amarka gacanta ku haysto waxaa laga yaaba inuu ilahay subxana wa tacaala arrinta ayada ah sida hadda loo wada ay dhicin marka fayakuruuna aad bay u badan doona ayuu nabig yihi sal allahu aleyh waali wasalam qaala waxay dhaheen famaa tamuruna nabi allo maxaadna faraysaa qaala nabigan wuxuu yidhi fu waxaad oofisaa baycata alwali kan u horeeyood la ballanteen ballanti u oofiye weyaan kan u horeeyood la ballanteen kuwaan dambe faraha kala baxa acuuuhum waxaad siisaan xaqahum xaqooda siiya faina allaha ilaahay subxana watacaalana saa'iluhum wuxuu weydiin doonaa cama starcaahum wuxuu u dhiibtay raaciyadda aad u dhiibtay ilaahay baa weydiin doone adinka waxaa weeyaan wixii lidiin lidinka dalbay oo inaad aeecdaan ahayd la imaado weyaan oo iaacatu waliyi mri waxyaabaha waajibaadka ay ka tahay weyaan diinteenna ayna ka tahay wax mxua qolo gooni ay wadatana ma ahan waxaa weeyaan aiicu llaha wa rasuula wa uli minkum marka la yidhahdo iyo marka la yihahdo waaqiimu salaata waatu zakaata adiga marka qalbigaada bal isu fiir labadaas labadaas ayadaa qalbigaada isu fiiri isleeyihiin maya inta badan may isma weyaan inta badan waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa in xataa qofka uu yani waxan weyn naga badiyeen weliyalamri un siday u lahaayeen waxaa yeelay dad badan oo wliyaawliyaal umuur ah ayaa wax qaldayaan oo xalaynayaan oo diinta alla ku tumanayaan oo dhibaato la imaanayaan arrinta ayada ma keensanaysa marka ikhwaani fillah arrinta ayada ma keensanayso in asalkan oo min usuuli ahli sunnati waljamaca ahlu bidaca oo dhan ama aqlabkooda waxaa weeyaan xadiidkaas eeyaadkaas kuma camal falaan in ariiqooda aan marna marka oo dad khalad sameeyey oo awliyaa alumuur oo diinta alla subxana wataala ku tuntay oo xaqi dayacay darteed in aayaadkii loo fududaysto oo aayadda i laisku qodba ficilkoodii xumaa arrintaayada waa khatar weyaan marka dib ayadana ha looga noqdo xadiidka boqol iyo sagaashanaad can abi saciidin waxaa laga wariyey alkhudriy radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sala allahu aleyh waalihi wasalam qaala wuxuu yidhi tatabicunna waad raaci doontaan ood raaci doontaan sanana aladiina kuwii jidkoodii sanana aladiina min qablikum man baa idiin qoran sooma min weyaan waxaad la tatabicuna waad raaci doontaa sanana aladiina kuwii jidkoodii oo min qablikum adinka idinka horreeyey shibran bishibrin taaka taakaad u raaci doontaan taaka ayaad u raaci doontaan iyo wadiraacan diraacan wadiraacan bidiraacin dhudhun dhudhun dhudhun baad u raaci doontaan weyaan waad ku dayan doontaan xataa low salakuu haddii ay maraan juxra dabbin dabbi godkeed lasalaktumuuhu waad geli lahayden waad mari lahayden weyaan qulnaa waxaanan yaa rasuul allahyow alyahuuda alyahuuda ay taqsudu miyaad uqasaysa alyahuuda ma yahuuda ula jeeda wanasaara nasaara miyaad ula jeeda yahuud iyo nasaara miyaad ula jeeda qaala nabigeena wuxuu yihi sal alla slam faman yaa kaloon ula jeeda weyaan xadiidkan wuxuu ka sheekaynaa nabigeena sal allahu aleh ali wasalam qolyihii naga horreeyey yahuud iyo nasaarada inaan dabageli doono waxaa marka u baahan inaan caddayno dabi maxaa la yihahdaa dabi maxaa la yihahdaa ya maanslawel sooma maanslawel ayaa loo yaqaana saas ayaan lagu fasiri jiray laakiin sida saxda ah maanslawel ma aha waxa dabiga maanslawel maaha aad bay u kala duwan yihin maanslaweleyda waral ayaa la yihahda carabiga waana muxaram maanslaweleyda caadiga noo taqaanaan waral ayaa la yihahda waa muxaram waxyaabaha la cuni kara ka mid dabiga waa nooc ka duwan shabah ayaa ka dhexey oo isku dhow yihiin laakiin isku nooc maaha isku magacna maaha kan waxaa la yidhaha waral annaga maansalogolayan ku fasirna marka waa inaad ereybixin u samaysaan dabig ereybixin waxaa loo samayn karaa markaad intaad googalka gashaan kadibna sawiraheeda aad qeybta sawirada gashaan aad ku qortaan dabbi iyadoo youtubeka waad ku arki kartaan waad ka fiirin kartaan eh, waxaad ka fiirin kartaan mxuu ahay eh, sawirada googalka cad waad ka fiirin kartaan dabbi aad qoraysaan waralkana waad qoraysaan laba isku dhow xataa maaha aaday u kala duwan yihiin meela iska shabahan waa jiraan laakiin waa kala duwan ya xataa maqaarkooda iskuma dhow jirjirahan baashan ay leedahay oo mxuu ahaa eh, seefta iyo baladan iyo malahan aad ay u kala duwan yihiin marka qofkii waral u haystay basalugali eh, eh, u haystay dabi yuusan kula go-in meesha waa muxaram yaan la cunin marka dabiga iyo waralka waa kala duwan yihiin nacam magacan ha loo raadiyo marka la ark kadib xadiidka boqol iyo kow iyo sagaashanaad can usaamata waxaa laga wari qala wuxu yhi usama bn zayd qaala rasul lahi rasulka ale wuxuu yihi sal allahu alيh ali wasalam aلطaacuunu طaacuunka rijsun waa cadaab rijsiga najaasana waa loo isticmaalaa cadaabna waa loo isticmaala meeshaan cadaaba loola jeeda weyaan aلطaacuunu طaacuunku waa rijsun cadaab ursila la diray calaa طaa'ifatin koox oo min bani israiil reer bani israiil baa lagu diray oo lagu cadaabo weyaan aw calaa man qablakum dad idinka horreeyey faidaa samictum bihi haddii aad maqashaan biardin dhul oo dhul muxuu ahaa uu ku dhacay falaa taqdamuu calayhi ha gelina dhulka uu ku dhacay daacuunka weyaan daacuunka waidaa waqaca hadduu ku dhaca biardin ardada wa antum adinkana ardin waa dal weyaan ama meel ama magaalo wa antum adinkana biha aad ku sugan tihiin falaa takhrujuu ha ka bixina firaaran adinkoo ka cararaysaan minhu daacuunkaas ka cararaysaan ha ka bixina weyaan oo qadaa walqadar aamina laakiin business haddii aad u baxaysa ama dana kale iskaga baxaysa dhib ma lahan laakiin daacuunaa ku dhacay ka carar nabigaana u diiday sala allahu aleyh waali wasalam haddii magaalada uu ku dhacana in waxa weeyaan lasoo gala waxaad la tooya xadiidkan xadiidka nabigeena sal allahu aleh wali waslm fi saxiix uu lahaa waxaa weeyaan laa yuuradu mumaradu calaa musixin laa cadwa walaa tiira kadibna akhirka xadiidka wuxuu ahaa walaa yuuradu mumaradu calaa musix waana noo imaan doona xadiidka diirada insha allah casa wajal nacam xadiidka boqol iyo sagaashan laba iyo sagaashanaad can caaishata waxaa lagu radia allahu tacala canha zawji nabiy ahayd sala allahu aleh wali waslem qaalat waxay tir caaisha sa'altu waxaan weydiiyey rasuula اllaahi sala اllahu calayhi wasalam rasuulka alle waxaan ka weydiiyey can aacuuni acuunkaan weydiiyey faahbarnii wuxuu ii sheegay eh, nabigeena sal اllah alay waslem annahu taacuunka cadaabun cadaab inuu yahay oo yabcaduhu llahu alla uu kusoo bixiyey ama usoo bixiyo calaa man yashaau qofkuu doonoo rabbi ku sallidaa weyaan oo uu kusoo bixiyaa wa ana allaha allana caza wajalla jacalhu wuxuu ka yeelay raxmatan naxariis buu ugu yeelay lilmuminiina muminiinta naxariis buu ugu dhigay laysa ma jiro min axadin qof oo yaacu acuunu acuun mayse ma jira min axadin qof oo yaqacu acuunu acuun kuu dhaca oo fa nagaada fii baladihi magaaladiis ku nagaada saabiran xaal uu yahay mid sabarsan muxtasiban ajar gurubsana ma jira oo yaclamu og lan yusiibahu inuusan asiibaynin ilaa maa kataba allaahu alla wuxuu lahu isaga u qoray ilaa hadduu jira miya kaana lahu waxaa u sugnaaday milu ajri shahiidin qof shahiida ajarkiisoo kale ayuu hela weyaan xadiidkan xadiid la macno ah waan soo marnay weyaan xadiidka boqol sagaashan iyo saddexaad can caaishata radi allahu tacala canha ana qurayshan reer quraysh quraysh waa niminka ugu sarreeyey jaahiliyada carab marka la yihah niminka ugu sarreeyey oo koobka u waday weyaan madaxnimada uhay diinta uhay weyaan dhan walba uhay ana qurayshan reer quraysh ahamahum waxaa muruggeliyey shanu lmar'ati naagta xaalkeedii almahzumiyati ee reer bani mahum u dhalatay weyaan qolyihii ah, bani mahum la dhihi jiray ay u dhalatay weyaan allatii gabadhaas saraqat xaday riwaayaadka amaba mxu ah waxay sheegayeen qaar in ay gabadhaas caariyeysan jirtay inay caariyeysan jirtay caariya ay soo tabaal caariyeysan jirtay dahabka aroosaan ku aada ama saas kadibna ammaanada ay diidi jirtay saas ayaa waxaa weyaan ay sheegayaan weyaan fa waxay yihahdeen waman yukalimu yaa kala hadlay kala hadli fiiha ay fii shaniha xaalkeeda oo gacanteeda inaan la goynin rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qof kala hadla u shafeeca oo ergaha nabiga ugu taga nab allo gabadan waa reer bani maqsumi niminka ogeyd oo caraboo dhan muxuu aha sanka haayey oo khatarta ahaa abujahala ka dhashay bani maqsuum marka niminka ayaga ahaa waxaa weeyaan gabar ka dhalatay weyaan ee nabiga yaa kala hadlay oon ceebtaas gabar gacagga oon gabadhanyayta waa reer bani maqsuum laa ilaaha ila allah ceeb yaa kala hadlay nabiga faqaaluu waxay dhaheen waman yashtari yaa ku dhiiran kara calayhi nabiga oo warkaas uula tegi kara ilaa usaama ibnu zaydin ninka usaama ibnu zayd la yihahdo oo nabigu u jeclay sal allahu aleh ali slam xibu rasuulillaahi nabiga kii u jeclaa fakalamahu usaamo warkii ula orday arrintii culayska la saara u qaaday fakalamahu wuu la hadlay usamat usaama faqaala rasuulu llahi rasuulka wuxuu yihi sal allahu aleh wasalam atashfacu miyaad ka ergaynaysaa fii xaddin fii ibaali xaddin xad in la buriya oo min xuduudillah xuduudda alla ka mid caza ah, wajal taasaad ka duulaysaa aad buu nabigu xanaaq sal l slam uma qaama nabigu istaagay fakhtaaba wuu khudbeeyey uma qaala wuxuu yidhi nabigana sal allahu aleh ali wasalam inamaa ahlaka waxaa halaagay oo baabi'iyey aladiina kuwii qablakum idinka horreeyey annahum iyaga kaanu waxaayn idaa saraqa markuu xada fiihim iyaga ashariifu qof sharaf lah oo magaca lahoo la yaqaano tarakuhu way ka tegi jireen waidaa saraqa hadduu xada fiihim iyaga addaciifu qof tabardaran oon qabiil lahayn ama aan tol lahayn amaba faqiira markuu xadana aqaamuu calayhi alxadda xadki ay ka oofin jireen oo gacanta ay ka goyn jireen waaymullaahi waayimullaahi ilaahay baan ku dhaartaya low anna faatima faadima binta muxamadin ahayd saraqad haddii ay tugowda oy waxadda la qaactu waan goyn lahaa waan goyn lahaa yadahaa gacanteedaan jari lahay weyaan sala allahu calayh waalihi wasalam marka xadiidkan waa xadiid aad u weyn oo cadliga islaamka cadliga nabigeena sal allahu aleh ali wasalam siduu ahaa ayuu caddaynaya weyaan bini aadamkana inuu ceebka aad uga cararayo qabaaishana wuu cadaynaya weyaan laakiin arrintayda cibro ma lahan marba haddii xad all ah u yimaado qabiil qiimo ma lahan weyaan xadiidka boqol iyo afariyo sagaashanaad caa ah cumar cabdullahi bni cumar waxaa laga wariyey ana rasuula allahi rasuulka al sala allahu aleyh waali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi baynamaa waqti rajulu nin yajuru uujida isaarahu hoosguntigiisa min alkhuyalaai min ajli alkhuyalaa fanfaan darteed uu muxuu ahay ujiidaa hoosguntigiisa khusifa bihi dhulka ayaa lagala gooyey fahuwa ninkaas yatajaljalu uu wilwilloomayaa fi ardi arada ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaama laga gaara ayuu arada saas ugu sii gidgidoomaya u wilwiloomayaa weyaan xadiidkan wuxuu ka sheekaynayaa xaalad khataroo aada u culus dhallinyaro iyo muxuu ahaa daddaxaad iyo odayaal iyo sarwaaleey laga kari waay khamiisleyd ayaga ma aqaano khamiiskooda koru iska yarjira inta badan malaha daiiqada nairobi iyo wax laga cararaaba iyo m ah wa la ilaalinaba iyo de inay cabsiba ku jirta iyo wax khamiiska hartaba inay wadaada iyo dad aadun sunnada uga camalfalay yihiin waxay noqotaba ayaga bal inta aan u yar dhigna macuslid xataa waa roon yihiin laakiin sarwaaley targal iyo daba xume waxay dhihi jireen soomaalida bahalka imtixaanka aha bahalkan waxaad ogsoontiin ikhwaani soomaalida beriga uu imaan jiray qofka sarwaalka xirta sarwaalnuungaha amaba targalka ama daba xume waxaad tihahdaba qofka xirta gaalay u arki jireen inuu islaamnimada ka baxay xaqiiqatan arinta ayada waalidiintii dadkii odayaasha waraysta kufriyaa loo haysta inuu gaalooba qofka taagnida ku kaadiyana gaala loo haysan jiray labadaba qofka isagoo taagan kaadiyo gaal taagnida ku kaadina waa la dhihi jiray iyo qof muxuu sirwaal xirtay marka bahalka horta bahal xuma oo muxuu meelahaasu noogu yimid salaadana waa halleeyo waad aragteen had baryahan weliba dhallinyarada iyo intay gadaal ka ridaan ayaa cawradiyaa muuqanaysaba salaaddii xataa waa halleeyey taas marka waxaa ka daran isbaalkii in la raariciyo taaricinta marka waa arrin khatar ah arrin la ogoleen waa weliba masaaisha qaar waxaa laga yaabaa in loo helo laalaab laakiin masaladan isbaalka nusuusta ku soo aroortay nusuus tawiil aqbali karta ma ahan ikhwaani waa nusuus sariixa wa waadixa cad weliba waxaa ku soo waciid oo dhowr ah, nooca noo noocaa ku arooray waciidka noocyada ku soo waxaa weeyaan waa laba nooc cuquubada ku aroortay mid waxaa weeyaan waa la cadaabi qofka cadaabka ayaa loogu aqyeeli intii uu mxua isbaalka gaarsiiya laga cadaabi naara la gelin waxaa weeyaan maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi nnaar kaas naar weeyaan midna waa ka wenya cuquubadiisa asfala min alkacbayni iyo jiiditaan isku daray jiiditaan hadduu khuyalo ku darsado kusii dar isaga qofka isaga ah laa yanduru allahu ilayh walaa yukalimuhu walaa yuzakiihi walaa cadaabun cadiim nabiga wuxuu ku bilaabay xadiidka abi dar radia allahu tacala cinda muslim wuxuu ku bilaabay almusbilu qofka muxuu ahay sarwaalka iyo muxuu ahay isguntiga raariciyo oo jiido ayuu nabiga ku bilaabay sal allahu aleyh waalih wasalam marka masaladaas waa masale khatara dhallinyarada dadka waalidiinta waxaa muhiima ah sarwaaladan marka lasoo gado ilmaha in loo jaro oo hooyooyinka haddii guriga aharqaan u yeelana muxuu aha gurihii gurigii looga muxuu aha jaro haddii kale marka rag la qaada ilmaha intaana inta lagu cabira kadibna laga jaro arinta ayada ikhwaani waa mas-uuliyadna saaran canuga xataa hadduu yaryahay waa mas-uuliyad adig ku saaran wey inaad ku tarbiyaysa arinta ayada weyaan isaga hadduu weynaado ood hawshaa sii wataan asagaa qiyaamo loo haystaa xadiidka boqol iyo sagaashan iyo shanaad can caaishata radi allahu tacala canha annahaa iyada qaalat waxay tihi maa khuyira lama doornimaad gelinin lama doornimaad gelinin rasuulullah rasuulka al sala allahu aleyh waali wasalam bayna amrayni laba amar ilaa haddii la doorrimaad geliyo ikhtaara nabigan wuxuu dooran jiray aysarahumaa labadaas arrimood kooda fudud ayuu nabigana dooran jiray sal allahu aleh ali wasalam maa lam yakun iman maa lam yakun hadduusan ahayn shayga u doortay iman dembi fain kaana iman hadduu dembi yahay kaana wuxuu ahay abcad annaasi dadka kan ugu fogaan badan minhu min hada alamr amarka isagoo la doorta kan ugu fogaan badan nabiga ahan jira sal allahu aleh ali wasalam yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiruu marka taysiirka diinteenna waxay kudhisantahay sideedaba taysiir fududayd laakiin taysiirkaas waa inuusan mxuu ahaa xuduudda alle ka gudbin waa inuu xaaraan iyo dembin la gaarsiinin waa in mxuu ahay faraa'id iyo waajibaad uusan mxuu ahay ridaynin laakiin wixii ka soo haray dadka in loo dhimriya in loo taysiiriya in diinta dadka la jeclaysiiya in rabbigood subxaana watacala iyaga la heshiisiyo waa shay annaga dalabat cilmiga khaasatan na weeyaan naam xadiidka boqol iyo lix iyo sagaashanaad an cabdilahi an jaabir bn cabdilahi waxaa laga we allahu tacala canhuma qala wuxuu yidhi jabir bn cabdilah lamaa xufira markii la qoday alkhandaq hada wallahu aclam wsala allahu waslama cala cabdihi warasuulih mustafa wadaadkan wuxuu soo qoray maa baalu abi bakrin fii baabi اlisbaal xadiidkan isaga ah ragga odayaasha ahoo isbaalka u ololeeyo oo waxaa weeyaan dhahaan isbaalka iyo dharka in la raariciyo dhib weyn kuma sugna dhahaan waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay soo deliishadaan waxaa ka mid ah nabigeenna saaxiibkiisa sala allahu aleyh waali wasalam abu ayaa nabigu u imaaday sala allahu aleyh waali waslem markaasuu yihi nabi allow aniga abubakar ah maradayda ay iga raaracsataa ilaa an atacaahadahu inaan la xarbiyo rafaada mooyane waa iska raaracsataa oo way dhibtaa markaasaa nabiga wuxuu yidhi sal allahu alayh waali wasalam adiga ma tihid dadka u sameeyo dadka u sameeya waxaa weeyaan khuyala amaba hawsha ayada dadka u sameeya ama dadka muxuu ahaa dhibaatadaas iyo kibirka iyo hawlaha u sameeya ma tihid uu nabigu ku yidhi sal allahu alayh waali wasalam marka xadiidkaas waxay leeyihiin maadaama abubakar lagu qayday adiga dadka khuyalo u samey ma tihid iyo istutus iyo muxuua kibir u samey ma tihid waxaa weye annaga qalbiga ilaahay baa u jooda marka raari intaan raricinay waxaa weya qurux iyo gomdaheen oo yardhuudhuuban inaan ku yara qarsanno iyo xarage iyo waxbaan ka rabnaa ee haba yaraatay anna kibir iyo santaag iyo eh, amar inaan diidna naguma jira saas ayay leeyihiin iyo wax la mid ah arrinta ayada ah waxaa mxuu ahaa jawaabteeda ay noqonaysaa laba jawaabood jawaabta koobaad waxaa weeyaan tan koobaad nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam abubakar wuu taskiyeeyey wuxuu yidhi adiga ma tihid dadka u sameeyo arrintan khuyala iyo waxfaanfaan iyo santaag iyo kibir ma tihid adigaa ku markaa kacay adigaa ku taskiyey abubakar waa la taskiyey weliba janna loogu bishaaray adigaa ku taskiyey man zakaaka taas waa qodobka koobaad tan labaad abubakr arintan ka dhacaysa aad buu ugu murugaysnaa oo waxaa weyaan ama caata ha noqdo amaba suunka ka liidanaado ama xiritaanka marada ha dhibto ila ummadda isku nooc maahan isku nooc maahan dad soomaad arkin sarwaalkood oo kale dheerya oo markay mxuu ahaa macuus markay xirtaan dhinacay hoosayso oo macuusta ay soo kuusan tahay saa uusa taagan soomaad arkin oo dad suunka aan xihan karin waa suunka raac soomaad arkin ummad waa kala duwan yihin dadaan waxaas shuqulba ka lahayn dadna waa taagan yihiin oo baabkooda isku aadayin sooma ummaddiyaa kala duwan abubakr marka alla iyo janno ayuu raadsanayay baabkan dhar iyo isku dhibkeeda iyo xaragadan iyo baabka iskuma mashquulin jirin wa calayhi marka marada markayadoo dhulka un joogta ayuu arki jiray markaasuu la boodi jiray kaana yatacaahaduhu nabiga mxuu ah abubakar uu la xarbin jiray marka nin u taaganoo markay dhacdaba la soo booda ayuu ahaa adiga marka xaggeed maalinta hore ood mxuu ah sarwaalka soo goosanaysaba waxaad leedahay waxaad ka dhigtaa soddon afartan iyo saddex halkaas afartan saddex ka hoose adiga marka baabkaada waa baab tacamud ay kasa isagana baabkiisa muxuu ahaa baab waxaa weeyaan aan tacamud ahayn oo arrinta ka noqonaysa kadibna isagana muxuu aha la xarbin ahayd marka lama deliishan kara mana u noqon kara muxuu ahaa arrin xujo looga dhigtay in isbaalka lagu banaysa hada wallahu aclam wsal allah waslm ala cabdihi rasuuli mustafa